ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sala allahu alayhi waalihi wasaxbihi wasalim wabacd baabkani waa baabka la yidhaahdo baabu riba ribada baabkeedii weeye maxaa sharcigu uu ribo u yaqaanaa ribada xukunkeedu waa maxay ribadu qaybahay bay leedahay ribadu qayb maxay gashaa ama bay dhici kartaa ribadu ma suurogeli kartaa iib la-aantii mise mar walba waa inay iibun la socoto su-aalahaas oo dhan ayaa jawaabahooda ayna ka heli doonaa axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee baabka ku jirta ribadu markeeda hore rabaa yarbu waa kororka shaygoo korba ayaa ribo la idhaahdaa shaygu marka uu ziyaado kor u kaco aayaddii suurat lxaj ilaahay wuxuu uhi faidaa anzalnaa calayha almaaa htazat warabat marka dhulkii ilaahay uu biyaha ku shubo ee biyaha uu cabbo dhulku kor buu usoo foodhacaa intuu dibiraabuu kor usoo bararaa dabeedna qarqarxaa xagga sharciga waa siyaado gaara oo shareecaddu xaaraantinimayd waaxala allahu albayca waxarama ariba waa siyaado la xaaraantinimeeye wey waynu arki doonaa ribada xukunkeedu inuu xaraama waxay ka mid tahayba kabaa'irta dunuubta waaweyn waxaad halkaa ka arkaysa in islaamku uu aada u daneeyey uguna dadaalay sixitaanka dhaqaale waayo waa calafkii ummaddu ay dheefsanaysay dhar iyo dhuuni iyo dhismaba marka hadduu kharibmo waxa kharibayo qofka ducadiisii iyo cibaadadiisii iyo aakhiradiisii intaba waabu nacdalay nebigu sidaynu ku arki doonno xadiidka ka ribada cunaya ka cunsinaya ka wax u kala qoraya iyo ka markhaatiga ka ah intaba u nacdalo waa isku mid buuli nebigu calayhi salaatu wasalaam muslimiintuna sidaasay isla waafaqeen dunuubta waaweyn inay ku jirto ribadu waa saddex qaybood riba alfadli wa riba alnasii'a wa riba alqard saddexdaasay uqaybsantaa marka hore waxa ay gashaa madcuumaadka iyo naqdaynka wixii raashinah iyo wixii kaashay gashaa kaash waxaa looga jeedaa dahabki iyo lacagta iyo wixii meeshooda galay dahab iyo lacag berigii hore waxay ahaan jireen qaar dee macdanahoo xadiidahoo eh, iyo dahabkii saafigahay iyo lacagtii ahay iminkana waxaa la isticmaalaa waraaqo sidaynu aragno waraaqahaasina lama odhanayo iyagu ribowi ma noqonaya lama odhanayo maadaam tii uu nebigu oga aanay ahayn laakiin maadaam halkoodii ay joogaan waraaqahani dahabkii iyo lacagti oo iyaguna naqadkii iyo kaashkii wax lagu kala sarrifanayay ama wax lagu iibsanayay ay yihiin waa halkii kuwa macdanta ah halkoodii unbay iyaguna fadhiyaan horta kaa ribadu way gashaa waxa labaadoo ribadu ay gashaa wixii la wixii la quuto ee cunno ah labadaa meelood waxaan ahayn ribada loo yaqaano riba alfadli ma gasho riba alfadli waa ribada siyaadada ah wey sidaynu xadiidka ku arki doono rasuulka sala allahu calayhi wasalam labada shay ee ribowigaahi markay isku mid yihiin waxa ay leeyihiin laba shardi oo asaasiya ah si ay ribada uga baxsadaan labadaa shardi waxa weeye inay isla eg yihiin iyo in markaa goobtaa lagu kala qaado waa inay isna la eg yihiin goobtaana waa in lagu kala qaataa waaya marka taasi waa ta noocaas haddii labada shay ay kala nooc yihiin oo masalan ay kala jinsi yihiin masalan daqiiq iyo bariis oo kale daqiiq iyo hadhuur oo kale ama lacag dollar ah iyo mid shilin ah oo kale waa kala jinsi isku nooc ma ah markay xaaladdu caynkaa tahayna waa la kala badin karaa laakiin waa in goobtaa lagu kala qaataa oo aan lala kala tegin haddaba isla e kaa shardiga ay tahay isla ekaysiinta kala badinta la kala badiyaa waa ribal fadli baa la idhaahdaa kan kala jinsiga ah ee isagana ay ahayd goobta in lagu kala qaafo haba kala badnaadee haddii aan lagu kala qaadanin meesha riba nafiia ayaa la idhaahdaa ribadu waxay ka soo gashay dibdhiga nasiadu waa dibdhiga inama anasiu ziyaadatun fi lkufr sida aayaddii ay tilmaamaysa suuratu tawba ku sugnayd ee ilahay uu kaga warramayo bilaha siday gaalada u dibdhigaa marka waa riba nafiia oo labadii shay ee kala nooca ahaa ee la kala badin karayay halkii laga kala qaadan lahaabaa la dibdhigay maalan dollar iyo shilin baa la isku sarifayo waa la kala badin karayay waxayse shardigii baa la waaye ahaa in meesha lagu kala qaato marka dibdhig baa galay riba nasia baa la ydhaha riba nasia markaa waxay galaysaa iyo ribal fadli labaduba naqadka iyo wixii la cuno ayay galaa naqadka iyo wixii la cunay galaan sababta loo diiday sharcigu mar walba wixii la diido wuxuu inoo diido inagu addoommaynu nahayo inaynu iska dayno wey laakiin xikmaddu waxaa ku jira waa meelaha ay ka yimaadaan muranku iyo isqabsigu isqabsi baa inta badan ka yimaada inaguna aad baynu taa markhaati uga nahayoo waxaynu ku nool nahay waddan inflationkiisa uu badan yahi tadaakhum alascaar sicir bararkiisu marka had iyo jeer wax la kala sarifto maxaa dhici jiray ama wax la isku bedasho ee markaaba aan la kala qaadanin laba cisho kadib baa jawiguba isbedelaya boqol kiiba laba boqol ayaa beriy beryihii lacagtan la sameeyey marka aynu isticmaalno ay shan cisho degi jirtay qofkii labadii qofe goor dhaweyto kala sariftay ayaa la odhanayaa waxbaa isbedelayoo boqol kiiba konton baa dhacay ama boqol iyo keliba konton baa kacay waa taa la isku wareerayba marka lacaguhu maadaama yihiin sucuudka iyo nusuulka kicitaanka sicirka muashiraatu suuq waxaan la idhaahdo kicitaanka suuqa iyo hoosu dhaciisa waxyaabaha ay aada u saameeyaan lacagihii baa ka mid ah marka si aan loo murmin la isu qabsanin la isu dagin waa in horta markaaba la kala go-aa waa xikmadahay ka midta labadaa ribo riba alfadli wa riba nafsi ah waxay gelayaan kaashka iyo raashinka oo laga waayo labadaa shardi ah in la kala qaatiyo in la isdhegaysiiyo taa halkaas baynu iska dhigay ribada la yidhahdo riba alqard waa ribada gashay iyaduna amaahda ah. wa waa dulsaarkii amaahda ah. wixii la odhan jiray intarasige ba baananku ay ku shaqaysan jireen weeye iyo dadkan amaahda bixiya ribaljaahiliyatina waa la idhaahdaa riba aljaahiliya ribadii jaahiliyada aayaadka suuratulbaqara qaybaheeda dambe ku jiraa waa ribada ay ka waramayaan qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin dadkii ilaahay rumeeyayow ilaahay ka cabsada ribadii hore ee wakhtigii jaahiliyada isku lahaydeen iska daaya fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuulih haddaa iska dayn weydaanna dagaal ilaahay rasuulka xaggiisa ka yimaada u bareera ogeysiis qaba waa dagaal dalan nusuusta kale cadaab iyo ciqaab iyabay sheegtaaye ilaahay rasuulkiisaa idinla dagaalamaya wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddaad tawbad keentaana raasumaalkii baa leedihi marka ribada halkaa nusuusta ay kaga warramaysaa waa ribadii la odhan jiray riba alqard amaahday gashaa waa amaahda dulsaar kale amaahda dulsaar kale weeye waay dhaqankoodii wuxuu ahaa carabta qofku haddii uu lacag u baahdo saaxiibkiibuu ka qaadanaya wuxuu leeyahay waxbaan boqol kiiba intaasaan kuu saaraya boqol toban ayaan kuu saaraya toban biloodba igulahaw tobankii bilood markay dhammaadaan buu imanaya wuxuu leeyahay lacagtii keen ma haya buu leeya ma hayo wuxuu leeyahy ataqdi am turbi waar miyaad iigu shubi doontaa mise haddana waad labanlaabi oo waad kordhin ma imikaan dee waktigeennii wuu gaadhay amaahdii iyo dulsaarkiiba waan kaa rabaa miyaad ii dhiibi doontaa mise mar kale aynu ku dhufanaa de waa miskiinkaas dhibana wuxuu leeya ne ku tahay miskale haddana kusii wado ha kaa hadhu muddo isagu leeya ila waa nin waxamaadeen boqolkiiba toban kalaan ku saaray lix biloodoo kalena qaado mar saddexaad buu imanayaa isagii oo aan waxba haynin haddana wuu kusii wadayaa boqol kiiba boqol inay gaadhaa suuragala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kulu riba adcaafa mudaacafa waataquu llaha lacalakum tuflixuun dadka ilaahay rumeeyayow ha cunina ribada adcaafan iyadoo labanlaaban mudaacafatan oo lasii labanlaabay waa muuqaalkaasay bixinaysa waa dadka loogu sii dhufanayo kolba boqol kiiba intaa boqol kiiba intaa ilaahay ka cabsada si aa u liibaantaa sidaa laguma liibaanee marka dee nafsa shay waa sida loo dhaqma un imanka sidan dee amaahda dulsaar kale ama hay-aduhu ku bixiyaan ama baananku ay ku bixiyaan waa noocaasu noocaase u samaysanta ee qofkii wax baranaya lagu siinaye kii baacmushtaraynaya lagu siinaye bartii jaahiliyad ila jaahiliyadu maaha wakti go-an oo cahdigii maxamed ka horreeye islaamka ka horreeyo qura maaha waa nidaam kastoon islaam ahayn nidaam aan diintan islaamka haysaninba waa jaahili wey sida qur-aanku ina barayo waay marka haddaba waxa isweydiin le haddaynu aragnay tilmaantii ribada iyo meelaha ay gasho iyadoo arrintaasi markaa ay kaa saxayso aragtidii soomaalida ahayd qofku hadduu faa'iidada badiyo ama boqol konton boqol boqol uu ka dhigo inaanay taasi ribo ahayn taasi ribo may ahaynoo waynu soo dhaafay ribada saddexdeeda qaybood labaa si isugu mid ah riba alfadli wa riba nasiia waa kaashka iyo waxa ay gashaa iyo wixii la cuno waa isku dhinacun iyagu qaybta labaadna waa ribada amaahda ribada amaahda gasha labadaa qayboodoo waaweyn ayay noqdaan marka tilmaanteed iyo meeshii ay gelaysayba waynu aragnay xukunkeediina aragna mawqifka sharciga uu ka taagan yahay inay xaraam tahay oo aanay xalaaloobaynin xikmadda loo xaraantinimeeye waa maxay xikmadda waxa weeye marka horeba amaahda sii hore waynu ka soo hadalla xikmaddee waa tan dambe ribadan gelaysa amaahda sababta loo xaraantinimeeye waxa weeye siyaasaddii ama istaraatiijiyadii ama dantii uu islaamku ka lahaa amaahda ayaa meesha ka baxay oo danta ay gaaladu ka leeyihiin amaahda iyo danta uu islaamku ka leeyay baa kala duwan islaamku dantuu ka leeyahay waxa weeye inay noqoto amaahdu maalsiin maalsiinta mataqaana reer miyigu way ismaal siiyaan xoolaha ismaal siiyaan geela aniga looda marka neefkaa reer hebel oo iska yara duruuftu ay hayso oo danya dan yara ayaa loo ururinayaa tobaneeyo neefo irmaan si ay usoo maalaan baa la siinaya weliba ixsaankay sii badinayaanoo maqasha yaryarna ciddaa la maal siiyey baa la hadhaya maqashiiyo caniyoy la hadhayaan neefkiibay soo celinayaan markuu gudo amaahdana saasaa la doonaya waa naas muujin amaahu xikmaddu islaamku ka leeyahy ciddan walaalkaaga aada amaahisay qad axsanta ilayh waad u sabafashay samafal kaasaa laga doonaya sanad ama laba sanadoodoo lacagtani ay kuu shaqayn lahayd oo ay wax soo saari lahayd waxaad adigu u xanibaysaa walaalkaagan ayaad ku maal siinaysa dabeedna waxaad leedahay aniga lafuhuun soo celiyo labiyo tobankaa bilood ku shaqayso oo ka faaidayso ka faaidayso amaha khasaare amaha faa'iidee adugu wixii umaad ku leedahay wakaa waaya siyaasadda gaaladu ay ka leeyihiinna waxa weeye ama ummadaha jaahiliyada isticmaalo dhaqankan in wax laga helo markiiba bartaasay ku kala baydhaysaa su-aasha ka timaada masalan haddii laga hadlo amaahdan oo aad tidhaahdo war amaahdan dulsaarku waa xaaraane ha laga daayo qofkii wuxuu su-aasha labaad u soo celiyaa waxa wey haddaa maxaa laga faa'idaya haddii aan waxba la saaraynin sow lacagtaydii imay shaqayseen ooma xadhibna muddadan uu la maqan yahay ninkan odaygii maxaan ka faa'iidaya haddaa islaamkuna wuxuu leeyahy ajri baad ka faa'iidaysa kanna wuxuu leeyahy ajri ma aqaano waa inaan adduunka helaa bartaasaa lagu kala baydhaya marka ixsaankaasaa ku jira ixsaan oo qofka aad wax amaahisay waxbaad siisay faa'iidaad dee siisay xikmadda markaa ribadu sababta loo xaraantinimay waxa weye siyaasaddaa islaamku kala hadlay meesha ka saara ixsaankii bay meesha ka saartay sidaa daraaddeed yaqtul mashaacir ashafaqati fi walaaltinimadii ka dhaxaynaysay bulshada ayay dilaysaa oo dee kolka uu qofku idhaahdo wixii aan kuu dhiibaba waa inaan wax ka helaa arbalaaya ku dhacdaygu miyaanu wax yarna kuu nafisinaynin buu leeyahy sawta naxariistii ka tag arrinta labaada jirtaa waxa weeye islaamku waxa uu doonayaa dadku inay baalkan maalka ah si uun faraha ugu wada fiiqfiiqaan kay laa yakuna duulatan bayna alagniyaai minkum kuwan wax siiya kuwaasay ah wax ka siiya kuwaa kale khumuska si aanu maalku dabaqad gaara hun u dhex wareegine ummadda ilaahay ma siminoo kolle way kala badsan doonaane si uu midimo qaxwo u helo oo mar walba walaalkani markuu hayo siyaabo kan kale ag jooga ee xayraankiina wax uga cuncuno ayaa oo fara badan buu islaamku sameeyey marka taasina meesha way ku jirtaayo maalkii inuu dadkii wax ka wada gaadhaa la doonaya oo kana raasamaalki yeesho hebeladanina ay ka faa faa'idaan tiina meesha way ka saartay ribada ribadu had iyo jeer waxa ay ka soo hor jeedaa dhaqanka akhlaaqda wanaagsan ayay ka soo hor jeedaa oo siday uga soo hor jeedaa waxa weeye dee naxariista bulshada islaamku u jideeyey ba ah faqiirka iyo qaniga keebaa ayaa la yidhi waxa bixiyo ama se akhlaaq ahaan keebaa mudan inuu wax bixiyo dee waxa mudan qaniga baad leedahay haddii lagudhaa labada nin kani wuu faramaran yahay kanina waxbuu haystaa waa taajir labadooda iyomaa mudan inuu wax dhiibo oo uu wax bixiyo oo wax laga doono dee waxaad odhanaysaa qaniga haddaba jawaabteedu halkan waxay tahay marka ribada la isticmaalo anigii wax bixin maayo faqiirkaa wax bixinaya anigii isagii boqolkiisii kununbuu toban nin ayuunbuu u kala dhiibay halkanna wuu iska fadhiistay oo tobankii unbaa daldalmaya un tobankii nin unbaa intaasoo nisbe noocaasa kolba soo wada oo kanunbay wax siinayaan isagii bay maalgelin ku wadaan wixiisiina waa u sidii isagii unbay u shaqaynayaan dadkii ehm, uu dulsaarka ku sameeyey marka waa faqiir qani caawinaya ribadu muuqaalka ay leedaha waxa weeye fuqaradii oo aqniyadii un biilinaya wax siininaya arrintana sidaa cagsigeed ba ahayd waa inay aqniyadu fuqarada wax siiyaan bay ahayd waa khalkhal min xayu akhlaaq waa mushkilad akhlaaqiyahoo meeshii ka dhacday wey iyo naxariis daro xikmadda afraad ama shanaadna waxa weeye adraar darar iqtisaadi mushkilad dhaqaalena way leedahay ribadu oo ah waxa islaamku uu doonayaa dadku inay wada kallahaan wada xoogsadaan waxay noo fadhiistaa aanu jirin oo qof waliba wakhtigiisii aanu cadilina wax soo saar la yimaado marka haddaba uu qofkii intuu maalkiisii amaah bixiyo inoo fadhiisto gidaarkan oo u dhaado anigu waan iska joogayaaye idinkaan idin amaahiye wax ka soo saara oo wixii aa ka soo saartaan ama anigu maalkaygii mar walba intaasoo dulsaara baan leeyahay dee tobankii nin ee tijaarta ahaa ee shaqayn lahaa ayaa muruqyadoodii cadilan yihi iyo maskaxdoodiiba iskuna halleeyey bulshada inay culays ku noqdaan marka tamar badan iyo aqoon badan oo wax dhaqaale inoo soo saari lahayd ayaa inaga cadilan sidaa darteed waxaa la doonayaa inuu sida uu kani u shaqaynayo waxamaaday kan kale oo xamahiyeyna u shaqeeyo dabeetana shaqadii iyo iqtisaadkii iyo wax soo saarkii ay bataan marka abraarteedu way badan tahay weelahaasa ka mida dhibaatooyinka ay leedahay bahasha ribada la yidhaahdaa waktiyadeennana dee way iska badan tahay oo system baan oo bahashani ay ka fulaysaa maadaama aanu jirin can dariiqi alhay-aat hay-adaha ayaa fuliya oo had iyo jeer fasaadka ijtimaaciga ama akhlaaqiga ah ee ummadaha islaamka baa in badan loo soo maraa intooda badan sidaa darteed baa waxaa lagu tijaabiyey amaah bixintan hay-addu intay wax amaha bixiso dulsaarka lagu samaynayo population aada u badan oo iska fuqaro ah oo la yidhaahdo bangaladesh ayaa lagu soo tijaabiyey laba milyan oo qof baa wax la amaahiyey maalin dhaweyd mid bay siinayeen bahashii maxayd abaalgudkii nobel bricekii iyo wixii la odhan jiray oo numberka u sarreeyu ribada soo saarkeeda intaaja riba ayuu ka qaatay marka waxay ku siinayeen ninkaas Ehm, horumarka uu ka sameeyey ribada iyo siduu dadkaa uga dhaadhiciyey iyo lacagta uu ka soo saaray farabadnaanteeda laba milyan oo qof baa la abaahiyey wax labadii milyan ee qof ee mid laba laba kun iyo shan kun iyo toban kun loo abaahiyey ee mid walba boqolkiiba toban la saaray ayaa waxaa ka soo baxay balaayiin dollar wax lala yaabay baa ka soo baxay markaasay dhaan shaw lacagtan aynu xaggan kale ka eegayna carabta iyo shidaalka iyo waxani shaw masaakiintaabay ku jirtaaba war xaggan kale soomaalidana inoo duwa soomaalida xaggoodana inoo duwa dabeedna waa tan dee aynu arkayno wax lala xiimayo uno imika inay itaaliya leeda war kama haye beriyo dhexdeeda ilaa si waxaa laga soo bilaabay ururada haweenka in wax la amaahiyo hoos baa loo soo wado dadkan kale dacamsariga dhexe hoos bay usii socoto bacadlayaashiiyo dukaanlayda yaryar ilaa islaamaha tamaandhada ayay maraysa markii dambena reermiyigay usii baxdayba iyo xaafadihii iyo dumarkii haftaday wax ku iibinaya iyo wixii reermiyigii bay gaadhayba markaasaa tuuladii aanshirinayaano waxay leeyihiin urur samaysta dumarkiina magaaladu waxbaanu idin amaahinayna dulsaarkiina wuu saaran yahay odayaashii baa war maana amaahaysaan ma idinku xataaribadaydaan ku jirin bay idinku <laughs> xataaribadana ka shaahayn maysa waaya almuhim waxaynu uga soconnaa mushkiladdii inay tahay wax jira dabeedna qiilalba wadaadada qaarkood oo iska masaakiinoon aqaafad hagaagsan iqtisaadka ulahayna waxbay ka weydiiyeenoo qaarkood baa ku simbirraxday waxay idhahdeen sheekh dulsaar baa saaran lama odhan karo waa dulsaar laakiin xafiiska iyo gaadhiga iyo shaqaalahan dadka wax amaahanaya wax u kala qoraya iyo boqolkiiba five percent saarani waxaasaa lagu kharash ma aha wax meel la dhiganayo lacagtani si aanay u dhinmin oo dadka aanay ugu dhinmin hay-addan amaahda bixisay waxay leedahay konton shaqaalaa shan gaari shan guriyoo u kiraysan dee waxaasaa kharashkooda lagu daboolaa waxaan yara boqolkiiba shantan saarane ma aha wax laga faa'iidayste bal ka waran dee kol hadday kharashuun tahay dee mushkilo xawaaladun bay la mid tahay buuli <laughs> wadaadkaana way suldaareen iyadoo la ogsoon yahay culimada dhaqaaluhuba sida ay idhaahdaan kharash kastoo la daboolaaba waa faa'iido qofku hadduu kharashkiisa daboolo oo kharashkaaga aada daboosho macnaheed waxa inaad faa'iide hesho inaad faa'iide hesho wey ah, haddii aanad kharashkan daboolin dee waxaan aad ku dabooshay meel kala raasamaalkii aad ka qaadi lahayd sooma iminka haddii boqol kun aad ku shaqaynayso oo boqolkii kun kolka sanadkii xisaabisay raasamaalkii unbaa kuusoo hadhay laakiin maxaa go-ay waxalla wixii aada kharash garaynaysay oo dhan ee masaariiftaadi iyo kirooyinka iyo wixii kugu xeernaayo oo dhan ayaa kharashkoodii meesha ka baxay oo intaasay kaaga filaatay miyaanad faa'iide helin waa faa'iidaad heshay kharash kastoo la daboolaaba waa faa'iida almuhim dee si kale kolka loo dhigo wuxuunay la mid tahay uun ninkan odayga ee bakhaarlaha ah oo intood tidhi war boqol dollar ee amaahe ayaa wuxuu ku ihi waxa ii shaqeeya qaar baa ii shaqeeya mid xamaalh iyo mid qasdajiya iyo mid ilaaliya ayaa waxaasaa ii shaqeeye bal iyagana aynu qaxwo siine boqol shan soo celi macnaa boqol iyo shan dollar soo celi markaad bisha kuu dhamaato maxaad odhanaysaa markaa dadkeenu maxay odhanayaan kaa war kuwane aday kuu shaqeeyaane oo qasdajigu aduu qasdada ku hayaayo kan kalena adigu meesha ku ilaaliyaaye shanta iga daayo boqol umananuu kaa rabaa dee amaahe qofkii saasuu ku dacweeya nafsa shay taasirka jawaabtaa siinaysuun ka nasiib marka adigu almuhim dadkii u yaro qiildayaee yar dhex cararay dukaankoodii yaraa iyo dabakaayadoodii baa kaga kacay in badan in badan bay ka galaasatay intoodii yarayde xalaasha ahaydna marka bahashaha ribada le dadka qaarkood baa wallahi dadku wuu iska duruufaysan yahay oo burbur baa ku soo dhacay oo waxay u baahan ti musaacadada siiyo ugu ixsaan sameeyo waxba ha saare dee way dhinmaysaa wixii wuu madhanayaa dee hadduu madhanayo sidan waxaan kale aad u siinaysaba dadka loogu qaybiyo ha ku madha iyagoo musaacado uga dhig ha ku madhaya dadka qaarkood baa ku odhanaya dabkaa naashidanoo dee waynagu kaliftay dee maaha waad baahan tahay looma bahalo cuna bay yidhahaan soomaalidu eh? Eh, wixii xaaraana ah. xaalad gaaroo xaalata daruura la idhahdo xalaalahay taana su-aashaabaad ka xigtaa dadkaba ummadda haddaad wax weydiisato way ku siin lahaayeen marka waan yar xayraansanahay xaaraamtaa u xalaashan almuhim baabkaasi ehm, waa baab in badanna aanu ka hadalnay kollayna dadka waxaa yar wadwadaa nooca saa waxu yaro dhaqdhaqaajiyana ma jecla oo tadaruf bay u arkaan qof mutadarif ahoo yar mara kudheg ah waxayse mudan tahay wixii xaraama inaan tanaasul iyo qiilday lagu xalaashanay waaya intaasi waa xagga mushkiladda ijtimaaciga ee waddankeenna ka jirta caam ahaana bahashaa xukunkeeda iyo qaybaheeda sidaasay ahayd culimada islaamkana bahashaa u alaa xalaaleeyey ma jiro haddii cid ay ka timidna waa cid aan qowlkeeda la cuskanaynin oo aan lagu xisaabtamaynin can jaabirin radia allahu canhu qaala lacana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed wuxuu nacdal dusha uga tuuray aakila riba ribadaya ribada bahasha layla ka cunaya daldalaya liqliqaya waa muukila iyo kii cunsiiyey wa kaatiba karaanigii wax kala qoray wa shaahidayhi labadii markhaatiyada u ahaa dilaalkiina ku dar wa qaala wuxuu uhi hum noocani kuwani sawaaun waa isku mid rawaahu muslim xadiidkuna waa saxiix nacbashu dee ma sahlanoo dembigu inuu yahay kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn inuu ka mid yahay astaamihiisa waxaa ka mid ah nacbal iyo qadab iyo cadaab iyo ciqaab iyo albucdu min allah inuu daliil sheegaya ku soo arooro waa astaamaha sheegaya inuu dembigan yahay kabaa'irta markay xadda u samaynayaan culimadu kabaa'irta marka kii cunayay la garay bal kii isagu dhaqanaya iyo kii ku dhisanaya iyo kii dhar ka dhiganayay isaga ka war dee horeynu usoo sheegnay kan cunayuun inay la mid yihiin cunitaankana marar badan waxa nusuustu ay usoo qaadataa isticmaalka maalka cunada u badan ilaa baahida insaanka cunadii u badanay laakiin qofku isticmaalkii kale u isticmaalay ribadana waa la mid muukil waa kii e, cunsiinaya wey aakala waa cunsiiyey waa kii u sahlayee isugu hagaajinayae maaragtay ama u beerayay ama u soo saarayay kaas weeye isaguna sida dee wakiilkiisii oo kale shaahiday kaatibkuna waa kii wax u kala qoraya shaahidkuna waa markhaatiyadii shaahiday labadii markhaati waqaala hum sawa saasuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam waa isku mid kuwaas oo dhan xadiidku waxa uu inoo faa'ideynaya labada xadiid xadiidka labaadna raaca walilbukhaariyi naxwu min xadiidi abi juxayfa bukhaarina kaasoo kale uu leeyahy saxaabigaa uu ka warinaya وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا هاش الربا الله إرادة ثلاثة وسبعون بابا وصبحية الضباط الباب أيسرها فأغو سهلني milu an yankixa arajulu ninku waa inuu guursado umma hooyadii wain arda ariba ribada taugaba daraniba cirdu rajuli muslim qofka muslimka ah sharaftiisa oo meel lagaga dhaco oo la dildilaaciyo la caayo oo taariikh xun iyo mahmaa xun iyo gabay xun loo sameeyo taasaaba ribada ugu weyn ka mid a xadiidkani midh buu faa'iideeyey ehm, ribadii waa dembi waa kabiira min alkaba'ir kabaairtay ku jirtaa eh, kabaairta qaar badan baa markaa magaca ribe ah ula baxaya say ribe ula baxayaanna waxa weeye waa dulsaar shayga ribadii waa siyaado qofkan wixii aad xaq ugu leedahay waa wax qabta baa la idhaahdaa wixii kale qofkan aan qabanin dee deelqaaf waa xadgudub baa la idhaahda waa siyaadu ku yahay xaggaasay ribada iska shabbahayaan qofkan walaalkaaya meelkan dhac kastood ku samaysaa waa waa wax siyaado ku ah marka xaggaasuu ribo ka noqday marka kabaa'irta ay ribadu ka mid tahay waxa weeye dhowr iyo toddobaatan qaybood muuqaalka xadiidku wuxuu dhigay kabaairta kabaairta dm ay isku baabka yihiin ay isku dembiga yihiin ribada waa saddex iyo toddobaatan sidaa daraaddeed bay culimadu isku dayaan kabaairta marka ay tirinayaan inay toddobaatan ka dhigaan oo akbar lkabaair kada wakada wakada wakada waa ka nabigu tirinaya calayhi salaatu wasalaam gaalnimadii cuquuqulwaalideyn sixirkiisa u tirinaya markay soo ururiyaan bay sabciin ka dhigaan iyagoo ka duulaya xadiidkan waa qaybihii ribada si caamu u sheegay laakiin ribada min xayu sharci baabkan ukhaasa horeynu soo sheegay waxa uguma sahlan buui inuu ninku hooyadii guursado subxaana allah waa nidaamkii jaahiliyada ehm, dee tan oo kale oo berigii hore dhaqankii carabku wuxuu iska ahaa marka uu odaygu dhinto miyaradiisa inamada waaweyn ee uu dhalay baa guursan jiray oo usoo geed fadhiisan jiray in cid kale ka soo agdhowaatana may ogolaan jirin dhaqankaasi isagoo jira ayaa nin baa dhintay ummaddii islaamku ka mid ahaa miyaladiisiibuu usoo fadhiistay inankii weynaa caruurta u weynaa dabeetana gabadh caqli badan bay ahaydoo waxay tidhi wareedhe war waxaan u malaynayaa inaanan xalaal ku ahayne dee hooye hooye unbaan dareemayaaye bal nebiga aan weydiiyo nebiga haddii ay weydiisayna dee waa ka ilaahay soo dejiyay aayaadka suuratu nisaa xaggeeda hore aad ka akhriyi karayso walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisa ha guursanina aayooyinkii oo xaasa hooyadii waa xaraam wey xurma muabada marka taasay culimada ku fasiraan sidan daahirkiisa marka laga nin hooyadii guursadayna dee wadamada gaalada waaba iska leeyinba oo dhaqanka noocana way iska leeyinaa nin hooyadii guursaday iyo mid walaashii guursaday iyo inaan odhan guursaday ka sinaystay iyo mid inantiisa maaragta waxa noocaas maaragtay muuqaalkeed wa raggu muxuu dhintay raggu muxuu dhintay noqon karta ayaa waa la sheega wax jiro wey qofka dee maaragtay xogaalka u garanaya taas waa mid waa waina arda riba riba waxa ugu sii ribaysan buu nebigu yii cirdu rajuli lmuslim qofka muslimka ah cirdigiisa oo macnaha meel laga dhaco ha waa ribada acdamuhu waashadhu an yaziid binasr fii cirdi lmuslim biakar mima sabahu alwal an yaziida bisabi fii cirdi lmuslimi biakara mima sabahu alwal waa qofka muslimka ah oo ah nasabadiisa meel kaga dhacdo ama sharaftiisa meel kaga dhacdo shaygana inuu naqaano dheg xumo ayaa gaadsiisa halkaas alaa gaadsiis waata in badan dadka shaqo u noqoto hebel la xanto iyo hebel la fadeexadeeyo hebel la dacaayadeeyo hebel la ceebeeyo hebel la caayo waa taa wey waxay muuqaalka mid aayadii isku dayey oo u maro dhigtay ayuu ka sii daran yahay kan muslimka ceebaynaya cirdigooda jeexjeexaya waxyaale aada u daran wey qofka oo aada intood xabad kaga dhufato ee jidhkiisa ka dhex baxda waxaa ka daran adigoo kelmad ku dhufta muddo dheer cambaaraynteeda iyo ceebaynteedu ay haysato iyo dacaayadeeda ama magac u bixiya xun ama gabay xun u tiriya ama mahmaha xun sameeya oo dadkii jeclaan lahaa ama qadarin lahaa indhahooda aad ka rido waaya <clears throat> marka saasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ribadii qaybahaa ayaa uu ku daray waxaa la yidhahda kalaamka faasidka ahina waa waa ka daran yahay maaragtay dhaawaca qofka jirhkiisa soo gaaraya marka qofku inuu de carabkiisa haysto oo waxyeelada ummadda gaadhsiinaya carabkiisa uu ka haysto waa mid farala waa mid waajiba waa mid isaga dan u ah haddii kale adduun iyo aakhiraba inkaar iyo aafo aanu ka kicin baa ku dhici doonta in shaaciraha ka warramaya waxa uu lahaa jiraaxatu sinaani laha lti'aamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaanu jiraaxaatu sinaan waranku nabarka uu sameeyo lahal tiaam wuu iska bogsadaa dhaawaca qof la gaadhsiiye hub lagu gaadhsiiye jidhkiisa wuu iska bogsadaa walaa yaltaamu maa jaraxa lisaan laakiin dhaawaca uu carabku geysto ma bogsado bu ma bogsado reer hebel waa caynka waa hebel sawtii caynkaa lalaha saasaa lagu sheegaya weligii waxaasu ahaa muddo dheer bay daba soconaysa sidaasaa markaa qaybaha ribadu de inay iskaba badan yihiin ayaa uu tilmaamay shaarixuna halkaa uu sii yaro badiyey waa muqadamadii marka hore aynu ka bixinaynay oo islaamku wuxuu doonayaa in qofkan laga sugo wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara in dayn la amaahiyo lagu yeesho oo aan waxba la saarin iyadoo qofkanina aanu hagranayn eg midba xil baa saaran ma aha qofkan intoo la amaahiyo in islaamku uu kugu qasbayo daruuri lagaaga dhigay inaad sugto oo qura laakiin isagii baa la eegaya isaga laftiisii si gaaraa loola hadlay qofkii wax amaahday marka hore amaahda ka warwareeg baa intaad ka warwareegi karto marka uu amaahanayo niyo wanaagsan ku amaahabaay nabigu wuxuu leeyay man akada amwaal annaas yuriidu itlaafaha atlafahu allah dadka xoolahooda qofka amaahda ee doonaya inaanu soo celin inuu afka iska mariyo isaga ilaahay ha dilo dadka xoolahooda inuu dilo qofka doonayo baabi'iyo isaga ilaahay ha baabi'iyo ayuu nabigu ui alayhi salam niyo xun buu ku qaatay wuxuu leeyahy hal mar uun hebel la hel intani way ka go-aysaae waxna ha ku soo celini isagaba ilaahay ha dilo atlafahu llah buu nebigu dadka xoolahoodu dilaya isagana ilaahay ha dilo isaga oo haya xoolihii hadduu hakado oo uu idhaahdo ma hayo ama kuu khuuriyo iyadana wuu ka warramay nebigu waxa uu leeyahy layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah qofkii waxaan helayay in amaahda iska bixiyo dadka meermeeriya in la xanto in la caayo in la ciqaabo xabsi iyo maxkamad la geeyo intaba wuu mutaystay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka ha u qaadanin markan la wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara qof kasta waxaa laabaahiyaha laga sugo inuu qof walba yahay e kaa isyeelyeelaya dee wakaa ciqaabkiisu waxa maxay talow kuwani waxbaba may qaadane kaatibkan iyo markhaatigan iyo kan isaguna karaaniga ahaa haddaanay meesha kabasha talow halkee laga raacay iyagana waxay soo galeen deedifan digniintii ilahay ui walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ha isu kaashanina markaa kol hadduu u oo u hagaajiyay xadgudubkii iyo dembigii shabakadii buu soo galay waayahay waa ka soconnay qararadaa kale uu sii yar sheeg sheegayaa waa waxyaabo maaragtay iska yar iska siyaadaadahun oo muraabaxadii iyagu ka warramaya shaygii oo la isu faa'iido in noqon islaamku had iyo jeer marka uu wax xaaraantinimeeyo badiil buu u sameeyaa ilan waa dhis waa waa dumin iyo dhismo nidaamka jaahiliyadu islaamku cagafkiisa marinaya wuu duminaya wax cusub buu ka dhisaya dhalaalayo wanaagsanoo loo aayo marka haddii la xaaraantinimeeyey ribadii waxa ilaahay uu xalaaleeyey amaahda haddii qofku uu faa'iido doonayo inuu faa'iido helo waxa la xalaaleeyey oo mashruuc laga dhigay maa yusamaa bilmudaaraba ama muqaaraba wada shaqaysi oo waxaad doonaysaa waxaagu inay wax kuu soo saaraan sawmaa ah. lagugu qasbi maayo inaad bilaa faa'iido noqoto laakiin caqadkii amaahda ka baydho xagga wada shaqaysiga u baydho waxaad leedahay hebelow maxaad u baahantay inaad kaashaad wax ku soo saarto hesho sow ma aha aniguna waxaan doonayaa haddaba inuu kaashkaygu waxii soo saaree aan wada macaash leh adna xoogga yeelo adna xoolaha boqolkii kun waa kana inoogu shaqeen faa'iidada ka soo baxda sidaasaynu kala qaadanayna taasaa lagu bedelay oo xalaala waxaagiina ay kugu soo noqonaya midka laakiin meesha yaallaa waxa weeye dee faa'iide iyo khasaare labadiiba waa wada yeelanaysa oo haddii la khasaaro dee isaguna xooggiibuu khasaaraya adiguna xoolibaad khasaaraysa haddii faa'iide la waayo adiguna waad waayeysaa isna wuu waayaya ile qofka muslimkaa waxaa la ogolyahay inuu xooggiisa iyo xoolihiisa miduu wax ku cuno ha yaraysanin oo ha odhanin war miskiinkani sanadkao dhan buu soo shaqaynayae masaariifna wuu qaadanayae dee hawada see loogu diraya miyaa wax la siiyaha odhan dee miskiinkanba xoolihiisu labiyo toban bilood ayaa uu wax ka eegaya inuu wax ka helo de isba masaariifka waayo xoolihiisa xanibnaa marka xoolihiisu xooggii xoogga kanay la mid yihin marka haddii faa'iide la waayo kana faa'iidadii xoogga waayey kana faa'iidadii xoolaha haddii lasii khasaarana dee ninka raasamaalkale wax ka sii khasaaraya haddaanu gaboodfal samayn taasuu islaamku ku bedelay marka taa axkaamteeda hala bartoo ha loo dhaqaaqo iyadoo ha loo baydo وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاala نبgu waxa uhi laa تبيicuu ha iibinina dad yahow الذهب بالذهب dahب iyo dahب ha isku iibinina إlaa مثلا بمثل inay isleeg yihiin mooyaane وalaa تشifuu ha siyaadinina ha siyaadinina bacضaha عalىa bacضi qaarkeedka kale ha ka siyaadinina dahabka qaybihiisa a isku iibinaysaan ha kala badinina walaa tushifu ay laa taziidu ha kordhinina bacdahaa badeecadda a kala iibsanaysaanoo dahabka ah calaa bacdi barhka kale laba dahabyay kala badani walaa tabiicu ha iibinina alwariqa bilwariq laba lacagayow ilaa milan bimili iyagoo isleeg mooyaane waa dee kole hadday isku mid yihiin walaa tushifu ha badinina bacdahaa barhkeed calaa bacdin barka kale oo lacagtiiyay kala badan ila waa isku nooce walaa tabiicu ha iibinina minhaa madiicaadka kaashkaa la kala iibsanayo haa'iban ku maqan lacag maqan binaajizin mid joogta binaajizin mid naqaba lacag maqan iyo tu naqaba ha isku iibinina labada naqab ha isweydaarteen marka xadiidku muxuu ku sheegay labada dahaab in la isku iibiyo iyagoo isleeg labada lacagayo in la isku iibiyo iyagoo isleeg iyo labadooduba inay hee wada joogaan oo walaa tabiicuu minha haa'iban binaajis lacag ta maqan waa haa'ib tan joogtaana waa naajis naajisku waa naqadka kaashka marka labadaas labadaas shardi buu dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam axaadiidta inagu soo socota ayaa tilmaamaysa shardigii ahaa hadday kala duwan yihiin waa kan xadiidka cubaada wa can cubaadata bni saamit radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yihi addahabu bidahab yubaacu bidahab dahab dahab lagu iibinayo waalfidatu bilfida iyo lacag lacag lagu iibinayo waalburu bilbur iyo burkiioo bur lagu iibinayo waa bahalkaa iska sareenka iyo noociisa wاshaciiru bshaciir heedii oo heed lagu iibinayo wاtamru btamr timirtii oo timir lagu iibinayo wاlmilxu bilmilx laba milix oo la isku iibinayo mila bimilin waa inay isleegaadaan laabudda an yakuna mila bimilin inay isu dhigmaan wey sawaaءa bisawaaءin iyaga oo isku siman yadan biyadin iyadoo la kala guddoomanayo oo la isweydaarsanayo shardigu waa nooca milan bimilin sawaan bisawaain shardigii horey sheegtay oo ahaa inay isleegiin yadan biyadin taqaabud ayay sheegtay in la kala guddoonto hooyo idhi faida ikhtalafat marka ay kala duwanaato haadihi asnaaf noocyadaasi kol hadday kala duwan tahay fabiicuu iibiya kayfa shi'tum sidaa doontaan u iibiya oo waa kala badin kartaa laakiin waa maxay idaa kaana markuu yahay waxaa la kala iibsanayaa yadan biyadin mid la kala qaadanayo labadii shardi midi meesha wuu ka baxayaa kol hadday kala nooc yihiin mid baa soo harayo kala guddoomashadia xadiidkaasi waxa uu sheegay ugu horayn ribadu inay gelayso naqadka iyo raashinka markay isku mid yihiin laba shardi baa laga maarmaana inay isleeg yihiin iyo in la kala qaato marka ay asnaaftu iskhilaafto ay yihiin dahab iyo lacag ay yihiin eh, lacagaya u kala duwan laba raashin oo kala duwan waa kaa nabigu waxa i fabiicu kayfa shiitu saa doontaan ku iibiya kala badiya waa kala badin kartaa shardigii horea laga tanaasulay ee ahaa maxay in la isleegaysiiyo laakiin shardigii labaad wuu ku xidhayo idaa kaana yadan biyadin marka la kala qaadanayo marka kaa lagama tanaasulayo kol haddii ribadu waxaa la isku iibinayaa uu yahay naqdaynkii ama uu yahay raashinkii isagu marna lagama tanaasulayo shardigaa ah in la kala qaato marka inaga masalan raashinkii bariis iyo daqiiq baa la isku iibinayaa bariis iyo galow baa la isku iibinayaa saliid iyo beriis baa la isku iibinayaa dolar iyo shilin baa la isku iibinayaa lacag iyo waxa la isku iibinayaa maxay lacag iyo eh, dahab waxaasoo dhan way kala badan karaan isku taya maaha waxa meesha yaalla waxaa meesha yaalla ehm, <clears throat> yadan biyadin yadan biyadin kaasaan isaga ah, qaybta madcuumaadka iyo naqdaynka shardigaas kama baxayo xadiidkana waa la macno وعan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi adahabu bidahab adahabu yubaacu bidahab dahab dahab lagu iibinayo wasnan biwasnin yakunu wasnan biwasnin wuxuu noqon doonaa laba isu miisaana mithlan bimilin waa laba isla eg wuu sii adadkaynaya waa nuux nuux wlfidatu bilfida alfida tubaacu bilfida lacag lacag lagu iibinayo wasnan biwasn waa inay isleegta milan bimilin waa inay isku miisaantay wt hore inay isleegtayna waa ta dambe faman zaada qofka kordhiya aw istazaada ama yidhaa ii kordhi siintiiyo taadu waa dalabiyataan istazaada dalaba ziyaada ii kordhi yidhaahda ka isagu iskaga dardara iyo ka yidhaa ii kordhi fahuwa riban faqad arba riban waa ribo saaxiibu riban wey rawaahu muslim ribu ku dhacay marka lacag iyada dee waa markaa isku nooc tahay dahabkiina gebigiisuba waa isku nooc xaggii tayada kolka la eego saddexdan xadiidba waxa ay caddeeyeen shuruudda shayga ribowigaa iibkiisuu ku ansaxayo waxay caddeeyeen ribadu waxa ay gasho ayay si wanaagsan u dhigdhigeen shardiga kaaga muuqanayaana waa kaa marka jinsi waaxida markuu yahay wax isku mid ahun baan labadii dahab in la isku iibiye maaha qofku waa dahabkiisaana iibsada lacagtana haddaad dahab jajaban wadato ama kuwaana yad liito ama qadiima dee intood iibisa lacagta mid kala siiso haddaad doonaysa inaad iibsato dahab oo aada lacagtaada ku iibsato dee lacagtiiyo dahabkii la isma leegaysiin kara waa kala badan yihiine naqad ka dhig kaash ku iibso sidaa xadiidku markaa uu caddeeyey marka lacagta wixii meesheeda gelayaana iyaduna de waa iska mid oo waxay leeyihiin qarara maa yali majmac alfiqi alislaami bishani tijaarati dahab alxuluul sharciya liijtimaac alsharfi walxawaala yajuuzu shiraau dahabi walfida bishaykaati almusadaqa calى an yatima taqaabudu bilmajlis macnaa haddii qofkani lacag uu sitaa oo uu sarifayaa ka kale lacagtii mahayo laakiin jeeg buu u qoray jeeggaasi u geli karaa bay leeyihin halkii kaashka ama dahab buu iibsaday wuxuu ku iibsaday jeegi jeegii dabcan lacag maahe wala lacag buu daliilu yahay oo in habeelkoonka marka waa la isdhaafsan karaa bay leeyihiin jeega iyadoo qaarkoodna ay tilmaamayaan eh, boonada laftigeed in ay iyaduna soo geli karayso siday usii walaaqaha la qaadanaya siday usii kala tayaroon yihiin wey waxay isku dayeen macnaha inay mushkiladaha casriga jira inay xal u keenaan marka masaa'ilkaasee xoogaa kasii yaro wadwadeen eh, kuweelaha malahayna si yaro huseeya taa iyadaa ka mid noqon kara wacan abi saciidin alkhudriyi wa abi hurayrata radia allahu canhuma labada asxaabe allaha ka raali noqday ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu istacmala shaqaaluu ka dhigay rajula nin istacmala wuxuu shaqaalo ka dhigay oo camal uu diray rajula nin calaa khaybara meeshii khaybar la odhan jiray oo yuhuuddu deganaan jirtay ayuu diray fa ninkiibaa nebiga u bitamrin timir buu nabiga u keenay janiibin wanaagsan janiibin fiican timir xul ahoo fiican ayaa uu keenay maxaynu odhan jirnay inagu taa timirta cad ama basrada basraa la odhan jiray basradan balaayada ku dhacday ee bambada lagu abaabiyey ayaa aynu u naqaanay timirta ka soo baxda ka ugu wanaagsan timir wanaagsan buu ninkii ka keenay nimankii yuhuudda ahaaye xaggooda xoolaha laga soo qaaday faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxa uu yidhi ninkii waraysi la yeesho akullu tamri khaybara akullu tamri khaybar oo timirta khaybar haakada ma sidan oo kalea ah, khaybar boqol iyo siyaado kilomitr bay waqooyi ka xigtaa madiina waxaa deganaan jiray niman yahuuda islaamkay heshiis la lahaayeen waktigii hore colaad bay la galeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta naxligoodii iyo suntii bay afuufeen waa tii dabeedna lagu habsaday subax subaxyaasha ka mid a ah. gacmahay taageenoo waxay idhaahdeen nadaayo uun dalka iyo daaraha iyo beerahaba qaato oo nafta uun yahuudii naftuun baa ugu daranay bal nafta uun markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi bal waayo ka shaqeeya oo ila iyagaa afgaranaya beerihii wixii ka soo baxa kala badhna noo soo dira kala badhna qaad marka asxaabtaa loo diri jirayo asxaabi xagga khabiir ku ah qiyaasidda timirta qiyaasideeda dhirta saaranayo ayaa loo diri jiro markaasay ka soo qaadi jireen marka asaab asxaabtani saxaabigaasi wuxuu keenay timir aada u wanaagsan su-aal buu nabigu weydiiye wuxuu yihi akulu tamri khaybar hakada timirta khaybar ma sidan ee wada wanaagsanta bahashu waa bahal cajiibe fa qaala ninkii wuxuu uhi laa sidan uma wada wanaagsana wallahi dhaartay yaa rasuul allah rasuul allah sidan uma wada wanaagsane waan dadaalay aan kuu sheego innaa anagu bu ihi haddaanu nahay qolada shaqaalay halkaas tegey lana'khudu waanu soo qaadanaa assaaca saac baanu soo qaadanaa oo min haadaa timirtan wanaagsan ka mid a bisaacayni wahalaaati laba saac iyo saddex saac baanu soo dhaafsanaa saac isu sheegi maynoo garanay waa saddex kun oo kilogram saddex kun oo gram wey saddex kun oo saddex kiilo ayuu yahay saac waa hadhuub ama qorab baalkan geela lagu liso noociisaasoo wax lagu kala miisan jiray buu ahaa marka timirtan wanaagsan saaceeda waxaanu ku soo iibinaa laba saac ama saddex saac oo taliidataah dabeedna waxaanu idhaahnaa war tan liidata nagala hadho oo ninkan timirta wanaagsan haystow mid iigu bedel saddex marka dee timir badanoonu sidnaa meeshaa ku harhaysa tu wanaagsan si aan usoo keenno dadaalkaasaabay naga hay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxu uhi laa tafcal sidaa ha samayni inaga sidaa ha samayni bic waxaad iibisaa aljamca timirta caamida ah inagu timirta yar madoobe qaa'idkaa maxaynu unaqaanay waa timir caamiya ah bicil jamca warta caamid ah waxaad kaga iibisaa bidaraahim daraahim iibi oo lacag sii uma btac bidaraahim lacagta waxaad ku soo iibsataa janiiban tu wanaagsan wa qaala fi miisaani xagga miisaankana nebigu wuxuu yihi mila dalika sidaas oo kale wakadalika almiisaan oo miisaankana macnaha la isleegaysiiye buuhi o saac iyo laba saac iyo saddex iyo saa yaa loo kala badinine hadday miisaan lagu kala qaadanaya ha isleegaato haddii isleegaashahaasi ku anfici waayana taadan caamidaa iska iibiyo kaashgalee kaashkana tu wanaagsan kusoo iibso marka taas xaaraantiina waa taase tuur xalaashii iyo badiilkiina waa kana qaado sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi marka xadiidku wuxuu si caad u sheegay labada shay ee raashinka ah ee isku midka isla timirtaasoo kaleba weeye inay isleegyihin laba dahab inaan la isku iibinaynin dahabka hore aad iibinaysa inaad jeclayn ka kalena kaash ku iibinayso labada raasina la isdhaafsan lahaa kaaga iibiyo kaashka ka kale ku iibsi xaalaantii buu dumiyey tashkiis buu ku sameeyo waxa lagu dhiibay xalaasha wacan jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu diiday can bayci subrati tuul ama kuus min atamri timira subradu horaynu usoo sheegnay waa timir meel ku tuulan allatii taasoo laa yuclamu aan la ogeyn makiiluhaa miisaankeeda aan la garanaynin in maxay lagu iibiyo bilkayli lmusamaa galaan magacaaban oo min atamri timirta ah timirtii meesha taallay in lagu iibiyo mid kale magacaaban taa wuu diiday oo dee way magacaabantao kayl la yaqaan baa lagu miisa taa kalena way tuulanta adiga koonsaradaadani waa imise waa shan kiile dee intaydaa intaydaa dhaafso inta aan isku bedelano inta aad isku bedelanaysaana waa in meesha rasaysan unoo tuulanoo aan kartoon iyo kiilo iyo waxba ku jirinba maya ka daa canbayci subra in lagu iibiyo wax tuulan oo min atimri min atamri allatii laa yuclamu makiiluha aan niiskeeda la garanayn bilkayl musamaa min atamr galaan miisanoo timira ama timir miisan tu aan miistayn in lagu iibiyo wuu diiday waa halkeenii hore xadiidka saddexaad wa can macmar bni cabdilaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi inii kuntu asmacu waxaan maqli jiray rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquulu nebigo leh aacaamu biacaam haddii laba raashin laysku iibinayo milan bimili waa ina isleegi wa kaana acaamuna yowmaidana shaciir raashinka iyaguna qamadib u ahaa halkaa waxaa laga fahmayaa dee hadduu raashinkii kala duwan yaho aada u kala duwan yahe laftigeeda in la isku iibin karo isagoo kala badan bay leeyihin ah, mar walba laakiin sida shubhada yare haba kala duwanaadeen raashinku waa inuu qofku ka hore kaashgareeyo lacagtana ku iibsa halkaa waxaynu ka fahamnay mustafaadaadka xadiidka korka aynu eegno laba shay oo isku jinsiya in aan la kala badin karaynin kala badintaasina waa xaraam mid walba miisaan iyo galaan wixii lagu miisayaaba la isugu miisi doonaa waxaynu ka faa'iidaysanay shayga majhuulka ah waxaan la miisinun wey waxaynu ka faa'iidaysanay xeeladaha qaarkood inay mubaax yihiin xeeladaha qaarkood inay mubaax yihiin ninka nebigu wuxuu ihi taadaa iska iidi waxaad u socotaa timir wanaagsan inaad hesho timirtii wanaagsanaydna hel si xala xeelar xalaalana ku hel oo ah taadii hore inaad kaashkarayso timirta wanaagsanna lacag ku iibsato marka iyada xeelad laguma tilmaamaye waa xal xal maaha waa ee xeelad maaha waa xal culimada qaarkood unbaa magacaan u bixiyey waxaynu ka faaidaysanay qofku hadduu wakiil yahay inuu dhaqdhaqaaq samayn karo oo uu dadaal samayn karo waxaan loo diranba asxaabtana wuu ka ogolaa nebigu taa waynu arkaynay asxaabi uu neef fadhiya yidhi iisoo iibiyo dee neefna u keenay lacagtiina soo celiyey intuu yaro tijaaro yaroo deg deg uu ka gaadhsiiyey sayladii inbuu tagoo neef buu iibiyey neefkiibuu dabeedna sii iibiyey kolkaasuu ka soo saaray faa'iidadii neef dhan buu ka soo saaray lacagtii waa kii u duceeyey rasuulku marka ninkan odayga ahayna asxaabiganina wuu dadaalay isagunaoo nebiga timir xun ha horgeyn bu tu wanaagsan horgeen waa kan dadaalkii umuu diidina wuu u saxay iska wadwad buui wixii wanaagsadani noo keenayso laakiin sidaa u jehee markaa wakiilka lagama dhiga calankayaab calankayaab reermadooja baa la yidhi hadduu calankayaab noqdo dhan walba aad ka soo xidhxidho sidii dameerkii labada kartoon indhaha laga gelin jiro la yidhaha halkaas unu dhaqaad xoolahaagu way khasaarayaan waddankaad doonto u rido xalaal ka soo shaqeeyo faa'iide keen sidii asxaabigii undhe camru bnu caas baan umalayn waay xoolahayga ku shaqeeyo faa'iide inoo raadiyo adeer laba arrimood un ka ilaali buy daynna ha iga bixinin meesha daynta la ydhaha waa xoolahaaga iyo rag idin dhex maraye baddana ha marinin buui balaayadeeda badane beriga igaga shaqee marka haddaad shuraakoobaysaan shuruudahaasun ku xidha iyo inuu qofkii meel xalaala ka soo shaqeeyo laakiin in la xidhxidho maaha qofka waa jawaazu tasarufi lfuduuli ninka faduuligaa ah, tasarufkiisu u ansaxayaa kol haddii loo saxeexo marka dambe xalfigu mar haddaad waciibinayso aada iska dhaar iskaga darto wuxuuna uu run yahay dhib male ee dhaarta had iyo jeer layidhi barakaday tagsiisaa waa dhaarta beenta ah iyadoo guud ahaanba ay wanaagsantahay in la iska daayo wuxuu xadiidku muujinayaa de in la faa'iidaysan karo nafta wax yar oo dhadhan leh lala raadsan karo oo ummadiibuu dee ninkani u baadi doonayaa timir cab oo wanaagsan tan caamid ahna wuu ka daynayaa reer madiine haddaad iyo masaakiinta iyo nebiga iyo waxay cunaan oo wanaagsan marka kuluu min aayibaati buu ilahay waxa cosabka in la yar cuncuni karo oo nafta aan lagu xidhxidhayn wax liita ayaad halkaa ka arkaysaa waaya أن الcاalم إda suئila عan masألة محaramaة وanaha الmstafti canha faعalayhi an yftaxa أmaamه haddii waxaynu ka faa'idaysanay qofka caalimkaa masale la weydiiyo waxa fiican inuu masaladaa sheego sharci ahaan inay xaaraan tahay hadday xaaraan tahay wey xalkana qofka ugu deeqo oo xalkana u raaciyo waan ka tag waa xaraane edabdaradaabaa badanoo xaaraanahubaad ku meeraysataa inaanu odhanaanu canaananini laakiin inuu xaaraantaa iska daayo sidana xala ah. war ribadu waa xaaraane dad iyo waxaa ku shaqaysataan mudaarabadan mudaarabadan ku shaqaysataa usheeg macsiyada ribadu halkay gaadsiisantahy baad arkaysa dembi weynta wallahu subxaanahu wa tacaala aclam